waxaa maqan ninka la yidhahdo xasan cabdullaahi cali cali suusama waxaan joognay shalay xuruuf rijaay dhamaynay iyo tadriimku ardayga mari lahaa markii la dhigaa ayib waxaa nidheh alxuruuf alhijaa'iyati alcarabiya marka la dhigayo waxay u baahan tahay in aad saddex kayfiye u akriso saddex kayfiyanaad u akrisaad u baahan tahay waaya طيب معلم احمد معلم احمد اوي محمد احمد معلم عثمان اوي هي معلم هي الله ما صن وحسد لقد كوبان ما اخري والله اخري حروف الجايه اها اه قاف iqadii koobaad ardayga lagu baraayo taas miyaan ahnay ah, sax waa tahay macal waayahay eh, waxaan rabaa cali cumar haye macalinka ilaa ku barkay siiqada koobaad carabigaa lagu baraa sax alifun baaun taaun ilan asalkaad u baahanta ayaga marka ugaad u baahantaa marka siiqada koobaad ardayga carabiyadda ku bar carabiyadda ku bar waa mida inta badan naga maqan macalimiinta farbarayaan inay carabiyadda kuta ardayga ku baraan waayo asalka iyaga usoo laabana waayo siiqada adla ku darso siiqada laakiin qaabkii alif ba ta ta aan diidnay soo ma ha qaabka la aqrina marka soo maxay tahay alif hingaada ma rabo lafdigaan rabaa maya haye macalin magacaaga maxamed maxamuud haye زاي زاي سين شين صاد ضاد قاف طيب الى اخر saasa la wadaa insha allah طيب جزاك الله خير wanaagsan haye macalin haye hadi istaag waraan le qaabka saddexaad هو شيخ بلا حروف الهجائية العربية هذا أصار ko sax هذه. حروف الهجائية العربية وألف ومعلها aa laga wada aad iyo aad maasha allah جزاك الله خير sax لبعض على ألف mhm دعوة لبعضها تنفس على ماشي sax كثير من صح. يصع عن سبع نصع sax ألف وحمله sax aad iyo aad باء هوس كهله sax aad sax تاء كركل مله sax تاء كركل سدحله aad sax جيم هوس كهله sax حاء وحمله ما شاء الله الاخر طيب ما شاء الله هذا wanaagsan jazaak allah khair magna halkaas ku wadayna insha allah tacala waa xuruufu jaay markaan saas uga soo baxno ardayga waxaan waxaa la weydiinayaa xuruuful mustahaabaatu rasman xarfaaskoo qoraal ahaan ayaa la weydiinaa kadibna waxaa la weydiinaya xuruuful gayr murataba waa imtixaam darsiga ad arday ku imtixaami sidwa inuu xuruufu jaay ku yaqaana iyo in kale hadduusan ku aqoonin dib ugu laabo hadduu ku yaqaanana ka soco ayib kadib waxaa samaynaynaa tawjiihaat lilmucallim tawjiiha waxaa weeyaan inuu ardayga ar macaan ku kala sheego xuruuful tafkiim iyo xuruufu tarqiim tafkiimka waa asaalatan toddoba xarafaa la weyneeya sida asaalatan toddoba xarafaa la weyneeya marka toddobadan xaraf ardayga si tadbiiqa ubar inuu ardaygu ku dhawaaqo hoo sood bood qoyn oo qoof oo inuu yidhaahdo marka hadda qaabkan uu sheekh u qoraayo waxooga culays inay keentaa laga yaaba ardaygu waa yar soo maaha asaga wuxuu ku socdaa eh, tadiimkii oo xuruf isticlaaga qaabkii ahayd uu ku socdaa marka shec beedku ku socdaa asaga markaa ha samaynaad waxaa samaysaa say xurufija iskugu xigeen markay joogeen iskugu xeji ha maxaa noogu xigay maxaa ku xigay soodaa ku xigtay sood maxaa ku xigay dood maxaa ku xigay soor marka daad shuqunku keena adiga daada geli hayo da maxaa noogu xigay daad gadaal gadaalgeey keen daadeeda ku xeji maxaa noogu xigay qoyn qoynka ku xeji qaafkana gadaal geyso arday markaas oo ufududaane ilaan xurufija soo bartay say iskuuxiji marka lakin haddii tare sidaan kitaabku isticmaala isticmaala waxoogo inuu colays u arday kala kulma laga yawa waa yarya bacda dalika waxaan soo qaadnaa alxuruf altasbabada xarfaha aan gadaal waxba loogu dari karaynin xarfaha mamnuucaysa in gadaal wax loogu daro waxa weeyaan waa lixdan xaraf lixdan xaraf waxaa mamnuuca in gadaal wax loogu daro lama ogola ardayga bar marka si gooniya ah ubar bacda dalika darsiga maanta wuxuu ka bilaabanayaa alxuruuf almaftuuxa xarfiyoo kordhigan xarfiyoo fatxadi watoo kordhigan in la akriyo ayagoo weliba magaciisii xuruufii jaayigoodii caadiga ah oo hal kordhi keliya ku watan hal xarafna maxaase marka a ku dhawaaqa a ba ta fa ja xa qo da da ro za sa ش ص ص ض ض ض ظ ظ ع ع غ غ ف ف ق ق ك ك ل ل م م ن ن و و ه ه ي ي ardaygu waxaad ka ilaalina markaas oo kale inuu xuruuf hijaay u laabto ku yidhaha inuu ku yidhahdo kale bada wasaxa tada wasaxa tada wasaxa laakin ja-da inuu jiim ku yidhahdo mujada jiim inuu ku yidhahdo xa kho daal daal inuu ku yidhaahdo oo xuruufta jaaga u laabto ayaad ka ilaalinay xataa xarakay wataan xuruufti da da ro za inuu akriyaa laga rabaa fatxada waxay yidhahdaan marka limaada sumiyat alfatxatu fatxan maxaa kordhiga kordhi loogu magacaabay sababta kordhiga kordhiga loogu magacaabay maxay tahay ayib waxay noqonaysaa marka waxay yidhahdaan marka liinfitaaxi lfami xarka kordhay wuxu lagu dhawaaqaayo waa infitaaxu lfami afkaaga wuu furan yahay tusaale a ba ta ta ja xa ha da za ra za ardayga hadhow kasrada markaa barya doma markaa barya waxaa ufudaanay inuu fatxadii ka salaabto kasra si fican loogu dhawaaqo damadaana si fican loogu dhawaaqo marka markii fatxadan leeyahay fatxa waa fataxtu lahu waa ufray soo ma waxbaa u sheegay iftax ilbaab albaabka fur fataxtu lbaab albaabka furay fataxtu naafisa daaqadan furay marka fatxa waxaa loo yeelay infitaax ilfaj markii xarafku lagu dhawaaqayo afkaaga ayaa kala furmaayo waa isla xarakaadka marka laga hadlaayo marka ardayga waxaad baraysaa inuu afka u kala furo ala afka kala furo a ba ta tha ja xa lakin a ba t ت ث ج ح خ معناها إسام حركات كما قال مركا أرضي هسه براروجيني بعد ذلك وحن قاعدين مركا حن قاعد وحنا مصعن سمينينا كان وحليل هذا وهمزة وهمزة لكن لغة العرب مثل جو وحيد هذا إيه dadka cali wax ku yeelan jire همزة فتحة hamza fatxa آه. ayagu alif ma dhahaan hamza fatxa آه. laakiin cinda soomaali maxaa ka ah isilaax maxaa ka ah inaan dhelaano a alif la kordhigay waaya inaan kan alif ku injaadino maxaa keena duruubahaas maxaa keena yidhahdeen sababta maxaa keenay oodaan cusu qortaa ka hadasho waxay yidhahdeen sababtanku waxay tahay horta intan waa hamze kore intaanne waa alif maxaa isku rakibay alif iyo hamze maxaa isku rakibay duruubta kaas maxaa la isku rakibo alifkii oo ka hooseeya hamzadina waa tana mar wuxuu ku imaanaya hamzada ayadoo keligeeda markii jaab oo kale la qoraayo iyo uu alifku ku xilsado iyadoo noocan ku imaanay markii bilaaga laga hadlaay oo keligeed caadi ah, jaa idaa jaa nasrusa isqoranto arataysa haddeer inay qaadato maxaa sababaay alifkan horta waxaa loo yaqaanaa alifulyaabis alif dhawo alifulyaabisa loo yaqaanaa waxaa wato hamzada wadato goormay wadata markay gasho bilowga bilowga markay gasho axmed oo kale markaan qorayno axmed saan uma qorayno axmed saan ma dhahayno waxaan samaynaynaa alifka qaadayna alhaakum markaan qorayno saasaan leenahay bacda dalika alhaakum alhaakum saasaan leenahay waaye marka maxaa sababay ay yidhahdeen alifkan inuu ku taagnaado maxaa sababay mar kastoy laamta reeban tahay laam weliba khaasatan waxay tilmaamaan laamu tacriif laamu tacriifta waa qamariyadii iyo iyo shamsiyadii hamzada labadeeda qaab ha noqoto ama wasil ha noqoto ama qabci ha noqoto mar laamta reebantahay hamzay wacanay hamze ayay wacanaysaa hamsada marka laamtan waxaa loo bixiyay laamu tacriif tusaale alrajulu soo maha ta waa wasl soo maha alrajulu waa shamsiya alrajulu in la reebana waa mawduuc alrajulu waaya laamtaan magacaa loo bixiyay rajul waa isimki soo maha laamtaana laamu tacriif ha layidhi hamsadaan marka hamsadaan maxay u wacatay laamta soo kama maarmi karto ma ka maarmi karta laamta isukun la saaray u baahan tahay ama wasla ka hormaro ama qaطciga ka hormare eh laamkii waxay kahaysatay xarful alif ay kahaysatay alifka hore ka yimid hamzada waxa colays ku noqotay marki markii la qoraayo alhamkum insaan la yidhaahdo insas la yidhahdo colaysaa yimid hamzada cuslaysatay maxay cuslaysatay gaabnaanta tirada badan oo ay ka gaaban tahay laamka ayay cuslaysatay yidhahdeen lianna waxaa loo baahanya laamtii si uu wasni saxa qoraal saxa qorxo usoo baxo inay hamzadii kor loo qaado kadib hamsada waxooga culis ku noqotay inay saan u gaabnaato uqdaday ku noqotay waxay ku timid marka alif mamelyaal hamza imaanis alif mamelyaal u timid waxay tiri alifow maadaama adigu aadan qaadan kordhig iyo hoos dhig iyo god xarakaadka dhan maadaama noocenkeda adiga aadan qaadanaynin oo sun kale aad qaadanayso subxaana isku kaa dheeray oo kugu istaago iyo ogolow oo cilada waxay ugu sababtay laamta markii ay reeban tahay oo laam taniif ay noqonayso laamba haddii la reeba iskuon inta badan anay uga cadta bal iyo wejita hal iyo wejita laakiin inta badan luuqa alcarabi laam taamsl ha yimaado ama qadax ha yimaado way wacanaysaa marka waxay tiri marka culayskaas gaabnaantan tirada culays ugu haya isku kaa dheereeyo alkiina laba shardoo jeedada marka ila marka qofka wax loogu yimaado asagana shuruudu ujeedsana soo maa marka laba shardiya jeedisay alifti laba shardi maxay tahay waxay tiri laba shardiyiy ogolow oo ku ogolay inaad isku dheeraysay haye laba shard waxay ahayd hamsada waxay soo jeedisay inay kor oga tisaacso isku dheerayso isku dheerayso ay soo jeedisay saanay soo jeedisa wuxuu yii laba shardi waxaa weeyaan markaa adiga khasirsan tahay anaan kugu istaago markaad khasirsan tahay aan kugu istaago anaa kugu istaagaa markaa fakiixsanta iyo markaa bamo lagu saarane adigu istaag labadaas jeer laakiin markaa kasra ay tahay anaa kugu istaago wuu aqbalay marka ila hamsadii laba jeer ku taagay soo ma wuu ogolaaday shardiga kale meeshaas waxay tuu yidhi ayay yidhaahdeen magaciisii shardiga kale shardi ka weynaa jira shardigaas wuxuu yahay mar alla markaad meel alla meeshaa taalo adiga lagu hingaadinayo magaciigaa muuqanaya magacaaga ha baabo ila so adi ma imaanin so dalbanin ha magacaaga ha baabo yuusan muuqanin alhaakumu al alif la kordhigay laam lagu reebaa la mala dhahay alhaakumu al hamse la kordhigay laam lagu reeb magacaaga ha qarsoonaado ma ogosha war wax kastoo gaalmaanta iga darana waan ogolay inaan saan u qormo a wax kastoo igaaga daran heshiis waa aqbasha dadka waa ogolaatay bacda dalika alif hamzo alhaakumu saan u qornad shalay saan iska ahay alifkii heshiiskaa soo dhacay alifkiia yimid meeshaan macdaarku isku dheereeyay laante waxay aragtay dheer marka hamsadii shalay hoos udgunaysa ka gaabneed inaabay madaxeeda ay ka muuqato laanta madaxeeda inay ka muuqato alifkaan loo imaanaane laanta xuruuf hijaay ka tirsanta sooma hamsada maxay ka tirsan tahay xuruful xuruufulhijaayi xuruufba xuruuf hijaay la isku dhahaa inuu u eexdo hamsada inuu eexasho goonisiyo laanta uu ka eexdo waxoga colaysaa ku jiro leanna maxaa yeelay laba waa waa u siman yahay alifkaan labada garbood u yihiin hamzi iyo laam ah, ina xurujay kuda jiraan markii aragtay laamtii laamtaa dacwootay marka laamtaa timid waxay soo aaday alfameyaa og timid waxay tira sababta maxay tahay hamzo way gaabnaajirta hoosteed adoo hoos ka taagana ku arkay anigana adiguma wacane sababta isku kaa dheeraysay oy dhakada taagan taagan tahay oy ila eg tahay hamzadii saxay tahay sababtaas wad usoo gart oo meesha ku keenay adig waxa meesha ku keenay wuxuu yidhi meesha sababa ay keentay haye xarashaan ku hayaa adigu sama ogi haddaad laanta oo maxay ta xarasha leeyahaysa anigu xarashaan ku hayo wuxuu yahay hee waxaanuu miduu yidha ba meel taalla waasaan iskaaga qoran aniga alif toosana lay dhaha sharcigeeda waan toosanay alif toosare aa lay dhahaa marka anugu waxaa igu yidhi ba inaan kugu dhegaan rabaa tala keen soo adiga alif toosan yidhahda ha aniga dabadaa dabaacan waxooga iska jaraay istoos toosana baa ha la yidhahdo jima saan u qorna oo imid waxaa yidhi jiwa inaan kugu dhegaan rabaa tala keen wuxuu yidhi ha maya udasaa dhasaan dabadana iska haye ja la yihah toosna lagu yihahdaa faraankaa qaada kuma qalluucinaya ja waa ku ogola xarafkas marku u yimaado alifku wuxuu dhahay aniga toosan layaan lay taaban halay toosi daala u yimid daalana kugu dhan labaatana keen waxay jira marka ani laguma dhege he laakiin toosnaantaada ku dhaafa hortayda imaa bas daa ama daa ra waa waala mid ama raa ha lagu yihahdo laan u yimid marka soo wado soo socdo soo socda kulligood u wada ogolaanaayeen laamta u yimid laam wuxuu yidhi laam inaan kugu dhiga laba tale keen taas waxay tiri anaa saana adi isqallooc laa lagu yidha soo ma jeed mushkiladii kusugan soo ma jeed wuxuu yihi marka xuruufu lijaa markaan ku dhegaayay toosanaan ahaa waa lii toosinaaya adiga dhibaatada ugu samaysa waxay tahay halka maray lii qallooci baa marka adaa ku imi waayo laa in lagu yidhahda saan lagu qoro maxaad ugu diiday laa atoosinta maxaad igu diiday marka dhibaatada aad iigeysatay awgeed ayaa maanta hamso dacwo kaa ah marka ii timid waan ogolaaday inay isku istaagto laanta marka meel dacwo si wada male way aamusa marka lidalika saasaa maxal ahaan loogu hingaadinaa alif loogu hingaadinaa laakiin meeshaan maxaa yaala hadda ardayga la yidhaha waa u dhihi karaa hamza ha waayo alif ma qaato fatxa kasra dama ma qaato markuu ardayga meeshan alfaan u aaminsanada lama rabo kan wuxuu yahay hamza alifaa qoran haddaad weydiiso kan muxuu yahay alif inuu dhihi karo kan muxuu yahay hamza maxaa yaele waa laba xaraf oo kala duwan laba xaraf oo kala duwan oo haddana kale maqraja wa kana waxaa waaye xuruufuljoog buu ku jiraa alifka hamzana waxay ku jirtaa xuruuful xalqiyay ku jirtaa xuruf xalqiyay ku jirtaa marka lidalika saasa sababtaas keentay duruuftaas in loo hingaadiyo alif in la yidhahdo alif in la yidhahdo marka a alif la kordhiga aan laba kaaga a alif la kordhigay a alif la kor dhigay ba baa la kordhigay ta taa la kordhigay ta saa la kordhigay wax la diidan yahay la soc alif la kordhigay baa la kordhigay taa la kordhigay saa la kor kordhigaa la diidan yahay waa inaad muqaarano ku samayso waxa la ogol yahay iyo wax la diidan yahay alif la kordhigay baa la kordhigay taa la kordhigay saa la kordhigay maxaa loo rabaa inuu macnaha uu magaciisii ku laabto asalka xarafka inuu yidhahdo a alif la kordhigay ba baa la dhigay ta taa la kor dhigay sa saa la kordhigay ja jiim la kordhigay markaan hingaadinayn waxaan samaynaynaa marka asalkia loo laabana oo furuuflijaaga ah maxaan leenahay a alif la kordhigay alif ba baa la kor dhigay baaun ta taa la kor dhigay taaun sa saa la kor dhigay saaun ja jiim la kor dhigay jiimun saa maxaa ku wada macnaha kuma taagno alif kuma taagno sidii ba ta taanu leeha asaga maaha ja jiim la kor dhigay jiimun aan leenahay waayo xa xaa la kor dhigay kho khoo la kor dhigay dadaa la kor dhigay maxaad iska ilaalinaya dadee la kor dhigay adoo ka soco ardayga oo daa la kor dhigay iska ilaaliyahay ya daa la kor dhigay da may xogoo hinjaada colos ku imaanayo ardiga wuxuu dareema culays daa la kordhigay dana dib ugu soo laabto culaysuu dareema da daa la dhigay da daa la dhigay ro roo la kordhigay za zaay la kordhigay marka hadda muftiga markaa taa inaano da maxaa ahayd saa tiri da da daa la dhigay da in la yidhaahdo waxay ku imaanaya hadhow kana hawsha waxa ku imaanayso isku xiran hadhow colays ma noqonaya marka qaabka daashiga ku injaari marka kan kale jacala waxoogo colaysaa imaanay ma loo injaarin karo laakiin hadda hadda mufasixad usoo barto da da daala kor had usoo barto hadhow ja jiimla kordhiga cadow ku dhigi karaa a cayna kordhiga qaado qaadi karaa la laanla kordhiga jacala usoo qabarta jacala jacala jaa jiimla kordhiga asal ku laaban karaa markaas colays male laakiin haddii qaabka kale aad eh, isbedel ugu same waxooga hadhow culays imaana waayahay da-daa la kordhigay ro-ro la kordhigay za-zay la kordhigay maxaa la diidan yahay za la kordhigay za-za haddaa hadaba saxan oo za-da ku keenay za-za la kordhigay loo uu yidhaahdo za-zay la kordhigay maxaa zaydan keenayo liannaha xarf muxuu yahay zaayum asalkiisa waa in ardayga asalkaa ka heshaa marka waayo sasiin la kor kordhigay shashiin la kor kordhigay sosood la kordhigay dodood la kor kordhigay dodoo la kor kordhigay dodoo la kordhigay cacayn la kor kordhigay lo'doy la kordhigay fa'faa la kordhigay qaqaaf la kor dhigay iyaalkiina waxay yidhaahdaan qacqaa la kordhigay aa la kordhigay aa la kordhigay maxaa ka baxaya meesha qaaf qaafun asalkaa baaba-aya ha aslu xarfkaa baaba marka qa qaaf la kordhigay ardayga inuu yidhahda kakeen nuusan dhihin qa qaa la kordhigay qaaf la kordhigay ka kaaf la kordhigay la laam la kordhigay ardayga ha yidhaahdo la laam la kordhigay maxaan diidanahay inuu yidhaahdo la laan la kordhigay ha lalal lafadh loo yihahdo ardaga hingaadiisa u fiirsa a waxuu hingaadinayo akhtibaar gooni la kordhigay ma la kordhigay na la kordhigay wa wow la kordhigay wa wow la kordhigay wa wow la kordhigay ha haa la kordhigay ya la kordhigay hingaada marka dhammaan la kordhigayaa lagu wadaa la kordhigay majhuula laga dhigaa macnaha yaa kordhigay macallinkan hadda dhigaa kordhigay ma ninkii ko alifaa kordhigay ma ardaygan hadda hingaalileyaa kordhigaay majhuulaa laga dhigaa faacilka waxaan dhahna marka a alif la kordhigay yaa kordhigay ba baa la kordhigay yaa kordhigay tataa la kordhigay asilada camal majhuulta soo maa majhuulkaasaa loo hingaadina waaye ka soo soco rasmul rasmulxarfiyuu ku yidhi lkalima rasmulxarfi wasطulkelima rasmulxarfi aakirulkelima macnaha ardaygu waxaad baray meeshaan xarafka qaafku uu qormaayo asagoo ah bilowga galay dhexda galay gadaal galay qaabku uu qormaayo dersigan koobaad muxuu ka hadlaa xarafkiyo bilowga ku jiro dersigan labaad muxuu ka hadla xarafkiyo dhexda ku jiro si uu qormaayo tasuurkiisa dersigan u dambeeya muxuu ka hadla xarafkiyo gadaal galay xarafkiyo gadaal galay ardayga marka meeshaan ugu yaraan hal isbuuca siini xuruuftan ayagoo bilowga galay ayagoo dhexda ku jiro ayagoo gadaal galay waayo hadda waxaa laga yaabaa inuu magaciisa hadda xarfan saas isu bedelo kale kaafa ka mid a inuu hadhuu saan kusoo qoro markii xurufta qorayso haddaad tiraado magaciisa waryaa laka qor laka inuu laka saan kusoo qoraa macquula saas ku yihahda laka a ah, ama saan uu ku yihahda laka saa ku yihahda laka ah, macquula soo ma jeed kaafa mustadarifna markii maalikii noqonaa oo kale iyo waa kana kaafa mustadarifa kaafulaama la qoraa soomaa yaa laka eh, eh, maaliki oo kale markay tahay ama laka oo kale markay tahay waa kana kaafa mustadarifa la adeegsana laka marka ardaygu way kala fahmi karaa kaabkan iyo kaabkan inuu jiro kaabkan gormaa la adeegsana markuu kelimada ugu dambeeya asaga haa muu kaabka kelimada ugu dambeeya kan gorma la adeegsana markuu xuruufta alif oo kale iyo wax kor u taagmo wax kor u taagay sida kaano kale marka la qorayo kaafudala la a kaano kale marka la marka xaruufta kor u taagmayso kale markaad hesho ayaa la qoraa kana xuruufta su degayso kale iyo markay hesho ayaa la qoraa sida ro oo kale iyo samideed aa la qoraa marka waxaa samayna marka ardayga waxaad baraysaa inay kaafaadka iyo xuruufahan ay qarku qormayaan bilowga markuu ku jira carabka iyo markuu dhaxda galo iyo markuu gadaada isbedelka ku yimaada bare ardayga isbedelka ku yimaada bare haddii kale hadhow isku dadarka markaad gaarto oo kaa soo qaldaan a kaa soo qaldaan jacaloo kale hadda marku jinku jimka goollu qoraa dabada u laaba ana arday waxaan saa soo qare ya saa soo qare xamaduu qoraya xamada saa waxaan ilaa xamada dhammaan isku xirantaa xaraf wax kala goyn kuma jira qor xamada marka saawa xama xamada wuxuu raadinaa dabadii lahaajiisuu raadinayaa sooisaan usoo qor marka xamad marka ardayga bar dadkan haddaad barto marka waxyaabahaas kuna ku babaalaa macquula wasas usoo qorin waa inuu xarafka isbedela uu ogyahay waaya marka darsisaas ku baraysaa soo gedi marka kan marka qaacidatu litabdi zamin lfatx ardayga waxaa la baraa fatxada inta ay jiibmayso zamanka ay fatxada jiibmayso ana kurwaaqa bana tana sana jana xana khona dana zana rona zana maxaa diiday inuu kaa jiido ardayga diido waaa diidan yahay in la yidhahdo ana bana tana sana oo alif meesha yimaado marka fatxada zamankeeda waa muqaaca waa wax jiid maayo ma aha ana بان تان ثان جان حان خان وايا ساس لا هنجادنا marka ana alif la kordhigayna nuun la kordhigay ana إليه بان بابا لفرديجي نانون لفرديجي كان تا تا لفرديجي نانون لفرديجي سانا سا تا لفرديجي نانون لفرديجي iyada bad iyo sad iyo sada dhammaan alifaan kuwada taagana markaan gaadinayn jimka fiira marka jana jajim jaja isku dhihin jana jaja la kor dhiigaynaa nuun la kor alidinya jana jajim la kor dhiigaynaa nuun la kor dhigay markaan saas dhahno waxaan usoo laabanay aslun xarf xarfa sidin usoo laabanay ha hadda magaciisa soomaalida waxay yidhahdaan buugta somal waxay yidhahdaa been mama mahada laakiin waxay yidhahdeen been way sheegtaa lakin been mahaday dheh waxay yidhahdaan maada waxay dheheen ay qur-aan ka hadlaaba alif waxma lehe albaqara kama toos hadduu hinjaadi ka hadlaysan yahi cunuga alif ka hadlaysan yahi albaqara ku hagaajin maayo halow mukaan qasaa waaya xanaxaxaa la kordhigay naanu la kordhigay la kordhigay naanu la kordhigay weynanka qaada siyaa leeda ardayga inuu weynaan ramkunjaadina daana daadaa la kordhigay naanu la kordhigay daana daadaa la kordhigay naanu la kordhigay kordhigay naanun la kordhigay haye meeshaas maxaa ku jiro zana zaazay la kordhigay naanun la kordhigay haye ardaydan maxay dhaha zana zaazaa la kordhigay ha tafadal waa soo daadeen haye insha allah dhaba zana zaazay la kordhigay naanun صانا صاص صاد la kordhigay naanuun la kordhigay hadda asalka ma ka dhadhimanaysin صaana sooad sooad soodun ha waa joogaa marka صaana soosaad la kordhigay naanuun la kordhigay صaana aad la kordhigay inaanuun la kordhigay qone qoodo la kordhigay inaanuun la kordhigay qone kordhigay فنفى فلقر بيجينا نون لقر بيجي فنفى فلقر qaaf la kordhigay nuun la kordhigay meelahan oo kale ardayga u kadhigay qana qaaqa la kordhigay ah, naanun la kordhigay iskalaale qaaqaafun ardayga qaafun hala yimaado asalka xurufta kana ka kaaf la kor dhiigaynaa nuun la kor dhiigay laana laa laam la kor dhiigaynaa nuun la kor dhiigay maxaa ldiida lana laalaan la kor dhigay lana laalaan la kor dhigay inaa nuun la kor dhigay waa dareemkasi qalb ku jiro naftiina luqada cad waxbadan ka taqaana xarafka dareemi laanaa laa laam la kordhigay naanuun la kordhigay maana maa miim la kordhigay naanuun la kordhigay naana naanuun la kordhigay naanuun la kordhigay waana waa bay bayda mideeda baydana waa laga joojinay maxaa samaynaa bana baabaa la kor dhigay naanuun la kor dhigay majhuulkaasbasaa la jooga ala taagnaana waayahay marka kaas waxaa darsigaas waa zamanka uu soconaayo fatxada ay soconayso waayo inta wuxuu noo sheekhu nagu soo celiyey xuruufa sita laa tatasil bimaa bacdaha lixdii xaraf ee aan gadaal waxba loogu dhejin karin uu nagu soo celiyey marka sheekhu wuxuu ula jeedaa in ardaygii la baro fiiri waxaa leedahay baa ku dhawaaqa saaa aabaa aasaa hadda xarfuu ka hadlay hamsada besuu ka hadlay fiiraabina maadaa xadaa damaa daaxaa maxaa laga hadla hadda daalka bes marka lixdii xaraf ayaa tusinay ardayga markii laga jiro markii asaga uu dambeeyo oo midig laga jira wuxuu ku dhegaayo laga horeeyo saasal dhahnayn markii laakiin asaga uu dambeeyo oo gadaal jiro inaan lagu dhegi karin hadduu hore mara asagu midiga soo firiistane inaan lagu dhegi karin maxaan ka wadnaa salaada fiiri madda saa noqona soomaa marka minku uu xagga jiray midig markuu jiray waa lagu dhegay laakiin hadduu marka had maanta hogaan u afto asaga daalkii dama ay noqotay kar soo ma jeedin waa magaciisii in lagu dhego waa uu diiday lama ogola marka ardayga xurutaa saas u baray waa lixdaas carab oo ku baraarujinaysaa waaya soo gedi marka inta waxaa baraysaa arday ku leelinaysaa mihaaraat nutqi bixarfayni muraqaqayni laba xarfo yaryar qaabka lagu dhawaaqayo laba xarfoo yar yar qaabka lagu dhawaaqayo saa saca hama xama faca faxa bata inuu dhihi karo culays male ardaygan uu ku dhihi karaa laakiin kanaa si fiican ugu tadbiiqine mihaaraatu nutqi bixarfayni mufakamayni laba xarfo waaweyn qaabka logu dhawaaqay way rodo ضراء قصاء سقاء سراء رضاء ضقاء رصاء مقرأ رصاء ضقاء قضاء ضغوء غضوء قضوء ضقاء أرضي وحكم برارجين إنه قد واضح الحرف لما حرفه إسلام وين darsigaas markuu ku barto wuxuu kusoo bartay xaraf laba xarafoo yaryar wuxuu ku bartay haddana laba xarafo waaweyn oo xurfisdila ku bartay kadib waxaad baray haddana mihaaraat nutqi eh, eh, mihaaraat takliis almuraqaq walmufakam xaraf weyn iyo xaraf yar inuu arday kuwaaqi karo oo kan weyna weynaysan karo kan yarna uu yarayn karo hadda fiiri taaba laakiin daadii baada fiiri oba oba baadi waa yartahay daadiini ضاديني وي وين تهي قاتا قوتا قا قو تا قاتا قوتا قضو قضو حدا حدا حضو حضو marka xarafka weyne inuu weyneeyo kan yarna inuu ku yaray inta ku leelina ardayga aleena bar waxa usoo usoo socda saddex saddex xaraf waa soo socoto oo dhuna kala yar inuu kala habaysta la rabo darsigan kale waa isla asagii soo gedi marka magaciisa kana waa isla asagun intaana waa isla asaga saddexaadka lagey eh, tadriibaat timhidi meeshuu dhahay wuxuu ku leeyahy marka eh, xuruuftii oo sitada ahayd ayuu noo keenay lixdii xaraf oo saddex saddex xarafa ah, oo xarafka hore iyo kan ku xigaba waxba ku dhigi karin sida aadama darsa ذرأ ذرأ رأف رأف رزم رزم رزق رزق رأس رأس زرع زرع ردم ردم وأد وأد ورد ورد وزن وزن ردع ردع زرد زرد da'aba ذهب intaas ardayga waad baraysaa xuruufta darsigaas caadi suuradda uu qorad u saaray wuu akrinaa marka saddex saddex ku bilaaba ardaygan marka laakiin saddex saddex oo muqataca wa kalaba go-an wa darsigan kale waxa weeyaan camru lmucallim cala sabuura macallinka sabuurada ku qoraay ardayga waxaa leeyahay adif marka isku xiriir isku xir ilan waxaa soo bartay lixda xaraf oo aan gadaal waxba loogu dhejin karayn wixii ka soo harana waa lagu dhejin karaa ay ardayga marka darsigan isku xir karaa raba isku xirku uu sameeya asaga isku xariiriye dabashaas uu sameynay soo gadi marka wuxuu ku bilaabay sheekha amhilatu calaa mawqic alxarfi fi lkalima casharkan waxaan kusoo qaadanay haddaa xasuusataan bejkan bejkan aan kusoo qaadanay waa safxada safxada waxaa weeyaan sagaalaad safxada sagaalaad soo mujeedin safxada sagaalaad xarafka marku siduu u qormaayo asagoo bilowga galay asagoo dhexda galay asagoo gadaal galay wuxuu ku yidhi awalu lkalima xarafkii oo ah daakilu lkalima xarafkii oo ah iyo aakhiru lkalima xarafki o ah. ciwaanka jeedaan kuwan hoose waxuu kusoo qora marka akhada sa'ala daraa ardaygu waxaa baraya marka qaabku u hinjaadinayo alif la kordhigay dhigay asugu xiraa maxaa la diiday aan tiraahdo aqada alif la kordhigay asaqayna marka aqada alif la kordhigay dhigay khada kho kha la kor dhigay asa haddana qaadana khada kho kha la kor dhigay zaada la kor dhigay asadana zaada la kor dhigay ha halad mufradada wigaas mogta mufradka wuxuu kaa samayn karaa hadhow markuu jumlad isku xiran u helo inuu hal isku xiro waayo asaga wuu u baahan yahay macallinkii inuu iskugu xiro wuu u baahan yahay marka hadda haddaad bartana hamar iskugu xirto asaa isku xiranayo jumlad kastoo asaa isku xiranaya markaas waa u fududaanay akhada أخذ waa sidii carabigu waa kaas may soomaaliga saas maaha soomaaliga waxa weeyaan magaciisi hadda carabigu wuxuu kuleeyahay a hamza fatxa a h haa muku gaadinay o fatxa o ma jiro amaaman hortaa la socone kelimada fiiri sugaan ka baxo kelimadaan fiir haddeer akhada meeqa xaraf waaye saddex xarf adigu waa bare akhada isla lede akhada waa ka alifkii khadi waat daatin waat akhada alif la kor dhiigay waan dhameeyey bis waa waa ka baxay labada kalaan qaadana marka ii dhiman khada daatin asan kuso aan shardi khada kha kha la kor dhiigay khada iga dhamaatay daalka dhima sooma intuu ku jiro daal la kor dhigay ardayga markaas wuu fahmi karaa marka tiraad saddex xabo jalsa u qabane haddii saddex tahay haddii kelimadii lix ka koobantana lix jalso gacantaada gasho magaciisi sida loo dhamaynaayo loo halhalaynaayo loo cunaayo xarafka bar inuu kelimadana wasan gaarsa markaas u saas sameeyo ha حرف دال هو ذا دال كبير اما ذا دال كبير ذا دال كبير ذا دال ها مجدد ذا دال كبير ذا دال كبير صح لكن قال خاخا وما مية خاخا خا خا لا أجيلا يحوص على أصفي خا خا كبير خا ولا مية خاون مضاعي تاس waxa way way injaadi caliga khaun asoo kudumaysan waxa laga tagaa oo kuu daal wax laga tago ma oo ها في عليك محول ايه خاء فتحه خاء خاء مراي خاء فتحه خاء تنوين كان دمبه زي ماشي طالبه لغا تغا مركو حلين جارينا على صب ضروري لو تغا maxay tahay hingaada cuslaani خاء خاء خاء فضليلا وزن hingaada loo ma hingaada loo cuslaanaysa اه waxa wasiilay mogta markuu waa cuslaan jiim kuma ma ee jiim la fadhiyo jim la kordhig waa imaane daadaa la kordha imaane khaa la kordhigay khan waa imaane khaa la kordhigay laakin jaajim jaajim la kordhigay minkan tegna maane jaajimun damadii caadigeed tanwiinta caadigeeda gala saarnay marki jimun u ahaa ma saaray horse oo munawalada dambe waa laga tegaa marki la hingaadina lama saara waa hingaadina saala saala saala saa la kordhigay ujeeda siinun على آل فرقي لا لم فرقي درأ درأ درأ دا دا باء لفرديجي كلمة في المركب باسطو إنجاز محل سمينا ضأ لو وينينا باسطو بابا لكرديجي ساطو ساسين لكرديجي طا طا لكرديجي maxaan samayna marka maxaan weyneyne anjaadeeda markiina daadaal kasina do do in la weyneeyo ardayga la weyneeyo asna wuu kula weyneyna a xaqiiqaad magaduurisinu kale u qaadan aniga saanal gaw soo qaad waxdahay ardaygan macquul ah arday yaro toddoba jir lix jir ina tiraado kan weyney kan yaray baba suurtagal noqonaysa sidee macliminta xaquudana dhahay markaan ku biroobay laakiin waxaan arkay wax badan in lagu guulaysan karo waayo darsi ana saasa kusoo akrinaysaa soo gedi marka faqas calaa dalika waay ila macliminatin mowti faqas calaa dalika waay dersigaan marka waa yeeris dersigaan u dambeeya ya-da markuu qoro yanaaca waxa ka dambeeya soo ma jeedin conlkelima soo ma jeed akala iyo uu isku dhaqaqsay soo ma jeedi ha safxada waxaa waaye labaatan iyo koowaad soo ma jeedin marka akala iyo balaca iyo xakame iyo kataba iyo isku qalqaldaa maxaa samaynaya marka ardayga sabuuradaas u saare ayuu sa isku qasqasan sabuuradaas saare waxaad leedahay xarafkan sida saxda u qor sida saxda u qor wuu keenaa marka waxaad leeda marka fiiri laamtan in laga horeeyo maxaa kugu daliila laamta in laga horeeyo muxuu sameeyey jitinyanu sameeyey ha ha saan u qoray waa laam jitinyanu ku darsoo jediisaas wikinta waxay dareemaysaa waxaa la dareemayaa in laga horeeyo ha oo iyada u horeynin ardaygu abarg waxaad leedahay waxaad samaysaa magaciisi waxaad leedahay xuruuftan isku xir hadduu ardaygu isku xiri waayo uu isku xiri waayo waxaad u bedela yeerisa uga dhiga marka akala qor balaca qor xakama qor kataba qor inuu qoraal o isku xirxirto marka ilaa waxaa soo bartay xarfiyo bilowda galay dhexda galay gadaal galay aad awal soo qortay aad usoo sheegtay waayahay maxaan samaynaa marka soo gedi kan darsigan kale mow tabaynaatu lfatxuu ku yihi watafkiim watarqiiq darsigaas ah, sheekhu wuxuu oga hadlayaa xuruufta mutashaabihada marka lagu dhawaaqaayo ay soomaalida isku qaldaan isku qaldaan siin iyo sood siin iyo sood haddana ta'da fiiri ta iyo ta iyo do ta iyo do maxaa kala galay ta iyo do loo kala saara oo sheekhu kala saara isku makhraj waaye ha isku makhraj waaye marka fiiri asada أصد بتر بطر marka ardayga inuu qaana ku dhawaaqi karo taana ku dhawaaqi la dareemi karaa raba fiiri meeshaan taraka taraka daraqa daraqa kaaf iyo ta la kala saara hadda kow ta iyo ta la kala saara waa lama horeysa haddana waxaa la kala saara kaaf iyo iyo qof maxaa loo kala saara kaaf iyo qof waa weeye welas buu inuu wataa laakiin makhraj ahaan isku dhow yihiin waayo kaaf qaafka wuxuu ka imaanaya aqsa lisaan kaafkan wuxuu ka imaanaya asfala minhu qaliilan ha saa sheekuu kala soocaya rasafa rasama waxaa la kala saaraa sood iyo siin ko haddana waxaa kaloo la kala saaraa fa iyo iyo miim maxaa loo kala saaraa fa iyo miim waa isku makraj xurufaaseen wahaa xurufta fururaa ka imaanaysa waay ijmaa ka imaanaysa waayahay sakata sakata saqoto kaaf iyo qaafuu kala saaraa ko oo makrajkooda isku dhow haddana wuxuu kala saaro guduud ka dhigay taad iyo iyo dooda ha marka ardayga darsiga saas u baray inuu xuruufta mutashaabihadka uu kala soocan karo markii aada magaciisi uu akhaska la yimaado inuu ku dhihi karo baataaro hayo doofna waa baadooro inuu dhihi karo ya ha roosoofa haye rasama siinka iyo soodka inuu kala sooci karo akriskiisa intaa ku six qaabka wax u akrinaa waayo soo gedi marka faqis calaa dalika waay fatxo kale wawga iyo faada ardaygan waxaa tagtaa safxada labaatan iyo sagaalaad wuxuu ku yihi qira'atu ljumlati alcarabiya labaatan iyo sagaal qira'atu jumlati alcarabiya cumsa mujahdiin jumla oo min kelimatayn iyo jumla min talaat kalimaat jumlo ka kooban laba kelimo iyo jumlo ka kooban saddex kelimo ardayga waxaad leedahay markaad baris waxaad leedahay mara hadday jeexanta maxaa loo baahan yahy markas aysan garanayn xarqaana kul ordaya markas mara hadday jeexanta loo baahan yahy xarqaana kul yaabad waa la tolahaa laakiin wa wax tol raba maxaa u baahanahay aniga harqaana mihi lakin wax toshaan raba maxaa u baahanahay dun iyo iyo cirbad inaan helo kadib wax toli karaa soo tulmi imaan kartaa marka dun iyo cirbad waxaan leeda waa ugeefaan ayagaan maanta waxaan ka dhiganaynaa dun iyo cirbad waxaan isku xiraynaa saadaca oo meel taala iyo lamaco meel taala waogana ma a marka dunta cirbadda asagna aaladan adeegsanayna in wax isku xirnaa saa ma waxaa leenahay saadaca walamaca ardayga waxaa shalay soo bartay waxaa soo bartay saddex kelimo saddex xaraf oo isku xiran inuu kugu dhawaaqale aakaada sa'alo oo kale aa soo bartay maanta waxaad rabtaa saddexdii inaad saddex kale afka u geliso oo lix u kugu dhawaaqo iyo xaraf iska xiro aho waawa oo dhexda yaala toddobadaas xaraf inaa marku dhawaaqa rabta u keen marka saqoca walamaca ardayga markaad barto intaan وحلال الرواق يقول ايه سطع اول خبر في الوقت الزحمه سطع هي كقدس و و و ولمع ولمع هي ولمع ما هيسها ولمع iyadoo isku duuduwan wowgeeda wadato aan sadaca u geynayna ay sadaca walamaca halma isku dhug sadaca walamaca u kulaadeg marka martaba fiican uu ku joogaa martaba fiican uu ku taagan yahay laakiin hingaada xaggee la raacina wowgan ya ah, xarafka aan xirayna kelimada dambe aan soo xirayna oo kelimada lagu xiraayo ardaygaan ma yaqaan macduuf macduuf alaa soo kuma yaqaani ma garana <laughs> dabadaa la gasho waa hore marka waxaa laleeya laakiin xarafka hore oo wax lagu xiraayo kelimadan wax lagu xiraayo kelimada dambe la xiraayo ayaan waa raacayna hanjaad asaan raacayna kelimada lasoo xiray ayadaa u baahan marka sadaca iyada goonihi hanjaadu istaagay maxaa leena marka sadaca saasin la kordhigay daaca daada la kordhigay caacayn la kordhigay سطع ساسي لفقه ضاع ضاض لفقه عين لفقه walamaca ولمع walamaca waawow la kordhigay lamaca laalaam la kordhigay maca وحكم فعدل darsigan marka adiga taataka macalinka adeegso kow sadaca walamaca qalaba wacakasa cabasa wabasara zaraca waxasada soomaa darsigaas bar laba laba kelima maalin bar maalinta ku xigtay labada hadal ugu celi intaas bar kadib maalinta saddexaada waxa bare saddex kelimo isku xiran markaas wuu ku keeni karaa markuu intaan si fiican soo akriyo kadib wuxuu gudbi karaa saddex laga dad tiraado maanta kaliya bara sadaca walamaca maanta kaliya uu gudbinaa malaka waxa kama facadala dad tiraado ardayga culaysaa kala kulmi culisaa kala kulmee inaad isku rufaadaanoo xaraana kaa keeno marka dambe aad dambisa imaanayso malaka waxakama facadala malaka waxakama facadala malaka ma mim la kordhigay laka la lam la kordhigay ka kaaf la kordhigay malaka ma mim la kordhigay laka la lam kordhigay cadala ca cayn la kordhigay dala da da la kordhigay la laam la kordhigay فعدل ففل قبلك عدل عين قبلك دل دل قبلك لا لم قبلك darsigaas asga intaasoo nooga filan waayo soo gedi marka waxaan dhan oo wehdu raayaxat lmucallim uu leeyahay waxaan arday wuxu u baahan yahay maaha macnaa waa tafsiiraad kelimaadku uu soo sheeqa soo qoray ayuu tafsiirina ah, marka uma baahna kasrada u gudbaynaa marka alxuruuf almaksuura ku dhawaaqa kasra arday walba marka maxaa kasra ilaa ardayga fatxuu ka yimid darsigaan maalinta koobaad ardayga sina culayska kala kulmay maxaa yeelay fatxadu ka aada batar ay hoos dhig ilaan intaas fatxad kusoo waday fatxadu aadaa markuu casamayne kasra waxaa loo yidhi waxay yidhahdaan lafgartaan oo hoos loo deji wa alinkisaar diqi sufliya dhaanka hoos loo deji a b sida gacanta ku dareemi laakin e b d d d i i gacanta ma jeedaa soo hoos u socotaa gacantaada nuxin laftana socone e b t d d i i gacanta in hoosu degay ala dareemi karaa marka xarab hoos dhigan marka uu dhawaaqayo weeyaan hoos dhig soomaali waxay yidhahdeen ninka soomaaliga oo noo alifay wuxuu yidhi hoos dhig uu dhahay hoos dhig muxuu ka wadaa muxuu la jeeda asaga hoos dhig lafkartaana ah, hoos loo dhigaa laga wadaa ha marka macnahan magaca marku baxaayo wuxuu ku baxaa magaciisii eh, sawu ku baxa hadday gabar eh, maamo ay gabadheeda ola baxda shankaroon maxay ola jeedaa macnaa gabadheeda waa qaali ah, shan qof way ka fiican tahay <laughs> marka magacyasha qaar qaaya ka turjumaan mogta qaaya ka turjumaan marka soomaalida fiiri wiilka curadka ah maxay u bixiyaan moxamed inta badan moxamed u bixiyaan maxay u magacdalaan nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam halkaasuu ka wada qaaya oo ka socda marka kasradan markii loo bixinaayo waxaa hoos loo dhigaa mark ninkii hoos dhig u dhahay soomaaliya waxaa hoos loo dhigaa lafgartan ah, lafgartan ama qalka loo yaqaano lafgartaas ah, hoos loo dejina marka fiiri e, e. b T T T C C J J H H H D D Z Z R R Z Z C C Sh Sh C C L L ض Ḍ ض Ḍ ض Ḍ ع ع ض Ḍ ف F ط T ك K ل L م M ن N و W ه H ي Y saas oo u dhawaaqi waa waa waa lafdigii wa ah hingaada haddaan bilaabana marka i alif la hoos dhigay L bi baa la hoos dhigay B Balos Fiiri, bi baa با تقدر قال الف اصل كي انهار bi baa lahoos dhigay ti taa lahoos dhigay ti la lahoos dhigay ji jiim lahoos dhigay xi xaa lahoos dhigay ki la hoos dhigay di daa lahoos dhigay di daa lahoos dhigay ri raa lahoos dhigay zi zay lahoos dhigay si siin lahoos dhigay shi shiin hoos dhigay si saad la hoos dhigay didaa la hoos dhigay didaa la hoos dhigay didaa la hoos dhigay cicayn la hoos dhigay diqoyn la hoos dhigay fifaa la hoos dhigay qiqaaf la hoos dhigay kikaaf la hoos dhigay lilaam la hoos dhigay mimiim la hoos dhigay ni nuun lahoos dhigay wi wow lahoos dhigay hi haa lahoos dhigay yi yaa lahoos dhigay waa hinjaadis soo ma jeedis waayahay ai qaacidatu lidabdi zaman lhaa fatxi uu ku yidhi ah, fatxada hula wadaa ai sheekh wuxuu ku fiican yahy wuxuu soo dhaafo dhan gadaal ku keenaya sharcigu soo dhaafo dhan wuu soo celinaya aai baabi taati laakin hadda ujeeda wax damo kuma soo daraay leanna damo weli muusan gaarin taati faasi jaaji xaaxi kooki daadi zaadi roori zaazi saasaa la samaynaya waaya xarafka weyn marka markuu hoos dhigan yahay markuu hoos dhigan yahay wuxuu joogaa darajadu taaganye ha ah, asol taaganye maanaa waa weynankiisa lakin kama baabeen laakin waa magaciisa kasada way xaraf way jibisaa weynanka way ka jibisaa ai ai alif la kor dhigay alif loos ba baa la kor dhigay xaaxi xaa xaa la kordhigay xii xaa la hoos dhigay lagu dhammayna waayo kan anaa inaa baanaa binaa taanaa tiinaa anaa alif la kordhigay naa nuun la kordhigay baa loos dhigay naanu la kordhigay بائسا سائما سائما يائسا يائسا intaas wuxuu keenay hamzadiyo dhaxdu ku jirta laakiin la hoos dhigaayo la hoos dhigaayaa qadcigan qaafan in loo qorana ardayga waxaa lagu baraa markaan gaarna hamsatul qadc ah, hadda risaalna ku akri ku bar laakiin qaabkan sababta keentay waxau u fiirinaa qaabkii ahaa alkasratu aqwa min adama wadamatuna aqwa min alfatxa walfatxatu leh adcafu alxarakaat ah darsigaasuu fiirna marka laakiin markaan baawal gaarno hamsasalqaciga markaan gaarno aan ka hadli doona insha allahu tacaala eh, darsigaas waayahay taabica تابعا حبط حبط ربح ربح شبع شبع قبل قبل لبث لبث درسي يا سبحان الله حمزة markaan gaadin lanka koobaad baiisa baiisa baiisa baaba la kordhigay isa i alif loos dhigay saa siin la kordhigay baiisa baaba la kordhigay isa i alif loos dhigay saa siin la kordhigay saa i ima ima saasin la kordhigay ima alif loo dhigay ma la kordhigay yaa isa yaa isa yaayaa la kordhigay isa alif loos dhigay saasin la kordhigay جائي الكرسي تاسم الكرسي تابعا تابعا تابعا تاتا الكرسي بيعا بيبا لكرسي عاي الكرسي تابعا تاتا الكرسي بيعا بيبا لكرسي عاي الكرسي أيه انت صلوا وفلا توصل ذلك هو وايه درسي قال ماشي بيشكو حاتك تان صدني سقالات يه a kasro bilaabay ha a kasra bilaabay kasran ku jirnaa tabinaatro kasra ma jirin beedka soddon iyo sagaal darsiga waa bedelay intaas darsigaan ardayga sida oola tacaamule kow waxaa samaynaya beeshkan koobaad waxaa samaynaysaa sabuurada dulsaare cashigaan sabuurada darsigaan sabuurada darsigaan sabuurada darsigaan sabuurada afar cashir meesha mata ma soo bartay afar maa kala bartay inta yeris bilaabay maxaad bilaabay yeris waa u yeerinaa ha inaa soo qoraal raba meeshaan oo soddon i soddon iyo lixad ha soddon iyo lixad ka bilaabay ila darsigaa xuruuftii kalu soo qaatay u dhexda galeen wuu rinjaadi sooma waxaan samaynaya marka rinjaadu ku yaqaana afar cashir ka qaatay kasrada wuu ku garan karaa waxaa marka eh, eh, yeersiu bilaab marka waxaad leedahay asina qor xabisa khosiro nasiya wasica khooshiya inuu qori karaa baa marka ilaa laga yimaado ilaa laga yimaado waris ilaa laga yimaado waris aniga buugga aan dhigay muddo sacad kudhigkan waayo majuda way calaamaysiin sumijeed meesha ha ah. xadiga ay saar ilaa warisa laga yimaado sheekada waa isbedele marka marka warisa la yimaado maxaa isbedelaya xarafka awel waxaan hosdhigayna dhexda ku jiro maxau sheekh hoos dhigay xaraf dhexda ku jiro darsigan kale oo safxada ku qoran soddon iyo sagaalaad muxuu ka bilaabanaa marka qaar isla mar hena laga yaaba ciwaja ha ciwaja soo ma ciwaja waxaa bilowday waa isbedelay darsigii waa isleeyi maya beeshka waxaa ku dhahay soddon iyo lix miya ha soddon iyo lix ilaa iyo soddon iyo toddobo ilaa iyo soddon iyo sideed laga yimaado waa u yeerina arday sabuur maya maya sabuur saarad ma aha waad u yeerina maxaad u yeerinaya labaatan kelima u yeerinay labaatan eraya u yeerinay labaatan kelimo labaatan xaba u yeerinay maanta soo soocalada cashka waa qaatay qaadatay labaatankaas fiiri marka labaatan aa ku saxeer labaatan xaba ku saxeer labaatan ardayga marka markaad saxaysid kelimaadkiis hahaad buu istaagay dhag dhag hahal ma hal baad buka intaad fiiriso ririq ma siinaysa ma garat hahalaa u istaagay dhag dhag hahal labaatanka xaba hahalaa u istaagay hahal aad u istaagay qalanka guduudanaa marine hahal kuqada waa kana dhag haye kuqada waa kana dhag haye kuqada waa kana dhag haye taas uga le ha halkaas kuga le meequu qaldanayaa koob labo saddex saddex u qalday labaatan gac muxuu qalday saddex labaatankii wuxuu keenay toban iyo toddoba hadduu ardaygan qaladkiisa uu ka hooseeyo toban oo labaatanka sagaal uu keenayo labaatanka uu keenaayo toddoba uu keenayo labaatanka shan uu keenayo waa meel hosu kaasoo mara low waa ka hoosey arday marka saasa lagu saxa yeeriska labaatan xab loo yeerina labaatanka xabadiiba hal buundaba xabadiiba hal buundaba labaatana kusaxe waaye kan marka diska isbedel meeshaas ibn atul kasr ku yidhi ciwaaja wuxuu bilaabay xarafkii awelka ku jira hoos dhigan haddana wuxu hoos dhigaa xarafka gadaal jiru hoos dhiga isbedelkaasaa yimid ciwaaja ciwaaja ardayga markan hadda u yeeriso inuu garan wayaa laga yaaba leannahu xarakaadka isbedelay sabuurdaa u saaray meeshaan ciwaaja ciwaaja qibaala mar kastood ciwaja sawirda taatusaal ciwaja sawirda ku horta adiga ardayda galaas ku fadhisaa weydiinay anaga horta ardayda anaga kama badino toban toban qofka kan badino ardayga ardayda farbaranaysa waxna waa shan sabuurad shan sabuurad waa toban laga badina toban toban toban toban meeqa waay sabuurdiba toban waa haa sabuurdiba toban waa sabuurda koobaad tobanaa fadhis labaad tobanaa fadhis saddexaad tobanaa fadhis afaraad tobana fadhiso shanaad tobana fadhiso shanaad maxay marayaan shanaad waxay marayaan gebagebo shan bilood buuga soconaa shanta bilood buugu soconaya waxay tahay bisha koobaad alifu ardayga qaadana soo ma jeed ilaa iyo fatxadii kasradii intaad ka gaartaad dhigay laakiin bisha shanaada u dambayso axkaam anuun saakina watanweyn iyo xukmi saakin buugu waa gebagabeynaya halkaasuu ku jira ardayga hal hore kuweli jiraa marka hore ku jiraa intaas hal macalima isku hayo maya laba macalina ku jirnaa ardayga fiiri markuu meeshaan ardaygan labaad markuu mara ardaygan uu hingaadinaayo ardayga shanaadka darsigii shanaadka hingaadinayo ardayga labaad waa yaqaana maxaa sabab hal hol ku wada jira axkaamka uu hingaadinayo ardayga afaraad maraayo ardayga labaadka maraa wuu garana hadhow markuu saddexaad soo gaara ardayga labaadka maraay shanaad darsiga ardayga maraysa wuu fahma asaga waxa hingaadinayaan wax la shisheegayo axkaamta laga hadlayo kulli la sarxa wuu garana wuu fahmay hal hol kuwafadheen ku wada jira kadib shanaadka markay soo gaaraan bisha shanaad u dambeyda bisha lixaad waa imtixaan buug waa lagu imtixaami ardug waa kaloo lagu imtixaama kitaab qur-aanka loo dhiibay waa inuu safxo kasta u akri karo beej kasto ood usoo bixiso inuu kicis macaan oo kicina bacda dalika waxaa loo sameynaa xafladii aan ku sheegaya shalay sheegay iyo shahaadadii iyo magaciisa uniformka loo xira maalin loo dabaaldego maalin la madrasa maalmo madrasa loo fasaxo kadib maalinta soo laabanayo asaga wuxuu imaanaa dabeecadiisa nooc kale ay tari bedelanta farxadiisa heertana maraysa yaa waxay seenaya holka qur-aanka inuu galo saas gooni qabo u imaana markaas ardayga waayo ciwaaja qibala simata baladi hadda muxuu sameeyey xarafku u dambeeyey uu hoos dhigay ha falaqi macaki tadiimkaas nidaamkaas ku wade marka sawirada dhuliga ardayga sawiradaas saare waa aad u darsigaas suurada u waayo meeshaan waxaa ku jirta biqalamihi iyo safarika iyo bisamarihi iyo weli muusan gaarin inuu koow laba saddex afar shan xabs ukici weli muusan gaarin laakiin markaad suurada saarto biqalamihi aad ku qorto arday weydiina hore adag kici aad adiga macalinka ku dhawaaqaysa irayadan waxaad leedahay kici biqalamihi haye oraa kici safarika arday sidaa marka madaxuu kuleeyahay kici markaa tiraado biqalamihi u kuleeyahay waa hestar kiciskiis mida kudhaa ayoonaa kici safarka safarsaas kica dhaad sa sa fa sa fa safarika safarika uu kadib ku leeyahy ha ya waa raya ha dib ugu laabana midne marka koobaad aad kici tiraadaba calaqun wuu kicinaa wuu fiican yahay marka waa bisamari marka kisadaas bisamarihi midaa dhaha oo bisamarihi hamar isku soo katara bisamarihi waa hamar ku leeyahay marka isku mustawa ma noqonaya waaya soo gedi marka bisamariha biqalamihi بقلمه biqalamihi bibalos dhigay qalamihi qoqaf la kor dhigay laamihi laalam la kor dhig mihi mimim loos dhigay hiha loos dhigay بقلمه safarika safarika safarika saasi la kordhigay farika fafa la kordhigay rikarira la dhigay ka kaaf la kordhigay safarika saasi la kordhigay farika fafa la kordhigay rikarira la dhigay ka kaaf la kordhigay bitamarihi bitamarihi bitamarihi baa loos dhigay amaarihi saataa la kordhigay maarihi maamim la kordhi rihi riraa loos dhigay ha loos dhigay ardayga wuxuu kubana rujinaya marka si maa ta'taada ku jirta iyo shiyaa ta'taada ku jirta iyo siibaa ta'taada ku sama jeediin ardayga kubaraaruj maxaa yeelay waa waxaa weeyaan waa waa taagaab somali waxay dhacan taagaabay dhacan taa marbuutada marka taa marbuuta guduhu kuu keeni doona laakiin ardayga waxaa kubanaya ta'dan waxaa loo yaqaanaa taagaab taagaab baa loo yaqaanaa leedahay bitamanihi haadu ku jirtana iyo biqalamihi haadu ku jirta waxaa loo yaqaanaa taagaab saas ardaygu baraya fahmsiine laakiin hadduu ku yaqaan hadi noocan free marka ku garaacdhow biqalamihi ugu qora qalamihi lamihi lamihi minmihi ihaalosdhig saas ku leey arday soo qoraar kale ihaalosdhig haddaan baraajin hada hadday u dambaydo waxay noqotaa haagaab haddaana dhihin ardayga taas kol kuu soo qora marka ku baraarujina waxaa leedaha haagaabaa la yidhahda waaya soo gedi inta waxaad ka dhiga years marka yearsaa ka dhiga fiiri ina years waxa kugu daliil ah safarika soo marin wuu soo celiyo ir samicabku kusoo daray hadinu kusoo daray liqsinu kusoo daray camalku kusoo daray bisamri haddaynu soo marino bisamri buu kusoo da biqalami waa kana qoranta xuruuf waxaa jirto anagu soo marno hadda kusoo daraa marka waa loo yeerina intaan kusadaa yeeris waa loo yeerina bacda dalik hadday waxaad samaynaysaa intaan udmaysa akala akala fashar soo majeedin aka waa yeeris arday waa yeerina laynka wixii ka hoos ka koray shaxda ku qoran inta shaxda ku qoran yeeris aa ka dhigay waad u yeeriday makash bacda dalika dirsaa ka hooseeyo oo akala fashabca ka bilaabana soo ma jeedin akala fashabica washariba faxamida farixa fadaxika rakib soo ma ardayga akriyaa laleey qiraawa ha akriyaa laleey waxaad fiirinaysaa inuu kasradii iyo fatxadii uu si sax ugu dhawaaqi karo akala fashabica washariba faxamida فرحا فضحكا ركض وتعب فركب فركب ورجع مع ولا ولده muxusin marka ardayga waa fiican baa ku akri ardayga niyad waa wadi kartaa ardayga marka haya macna maya waa balow ardaygan kicisiyaasas ku aba kicisas ku ah inuu adiga ka sugin ku yidhahd akala fa shabica wa shariba fa xamid inuu ku yidhahd ka sugin ha saas ka sugin marka laakiin kiciskaas nadiifka ah ha karta waa kicis nadiif aadu ah. lakin aduu kuyaha ka waran akala fashaba fashabaca fashabaca washarab washarab washaraba faxamama faxamada ukuli ka hor ma haayo ha xarakaad inuu ku hayo kasradhan kuma hayo ardayga kasra inuu ku hayo markaa wax ku adana hada fiirine kasradii ma keenaa fatxadiina ma keenaa xarafka kasan fatxiisa ma saara xarafka kasan kasriisa ma saara taasoo fiirine qasidkaaga taasoo adiga waayo culayska culayska kale waa waa iska imaan doonaa mufaadku iska imaan doonaa oo inuu si fudud u kiciyo hayo damada xuruufu damuuma godka dama waxay yidhahdeen maxaa dama dama lagu macna leannaha idmaam shafataan la yihahdaa idmaam ashafatayn labada bishimood oo saasuu soo aro uu bu tu tu afkii ujeedin u bu tu su ju xu khu du du ru zu su ma marka idaamka carab waxay ula jeedaa adama waxay ula jeedaa waa idaam ashafatay laba bishmood isku soo aruuraya awgood oo hore usoo baxaaya ayaa damma loogu bixiyey soomali waxay dhaheen god ay dhaheen god ah, godka waxaa la yidhi marka afkaaga saan ugu dhawaaqdo marka la yidhahdo bishintaa markaa bishan osontaraad tan hoos u laabe marka afkii in horey loo soo taago bishintaane waxyar u u bu tu tu ju saase godka ugu magacaabena layidhi marka macallimiinteen hore laakiin maxay sameeyeen godkii godaanay ku god maxay ka turjumeen waxsas u soo soo ma waxsas usoo godan ka turjumeen saana dhahay marka godkii saanu qoreen dadka maxaa loo qoray saana loo qoray soo ma jeeda saan maxaa loo qoray goodkii saan waa khata adoo macalina saan good ardayga ku qori a ilaan ardayga wax tirinka oksina ku tababaray maxaa waaye kitaab qur-aanka ku tababaray u socota rasmi cuthmaanigana good saan ugu qoraay saan muxuu yaqaanaa reerku u yaqaanaa ardayga saan haddaad god ku barto markuu hadduu u tago qur-aanka ugu tago alxamdu sukuun usoo usoo horeeyo oo laanta saaran wuxuu leeyahay inuu goduu rabaa culaysuna lakuna marka kan sukuna ku baray kan sukuna ku baray godka waa kana godka waa kana kale saasuu bara kan godaa la yidhahdaa soo ma jeed saa qur-aanka marka arkeen saa qur-aanka muka ah. godka saas u qora marka god saas u qoran yahay calaamatu dama waa kana tana waa calaamatu sukun asuqasir marka kan macalimiintana kan way ka tageen kan waa laga tegey lama qorin kana waxaa loo qoray god loo qoray raadku muxuu ka dhigay mataqaana taqaano wareeggaa muxuu yahay calaamatu saamitawa wareeg muxuu yahay calaamaat saamita rag waa ka fiiri kitaab qur-aanka gadaashiisa fiiri calaamaat asaamita markuu ka hadla xarfaha aamusan aan lagu dhawaaqin markuu ka hadlaayo kanu ku saara kanu kuu saara reer maaha waa calaamatu saamita calaamadaha aamusan oo aan lagu dhawaaqin walaa ana caabidun maa cabadtum say qoranta ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا ولا أنا فهمت؟ لكن ها كل القرآن ساسوي آه عابد ساسوي marka walaa anaa ma dhaa meeshaan ah. ardayga kan haddaad reeb ku barto reeb u ahay qabsanaa marka kan haddaad tiraa kan haddaad tiraa waa reeb haddaad isaga alifkaas hadda oo karkaraya male ah. haddaa ugu fahansiiye marka hore alif tafriiq ahaan maya tafriiq waxaan adigan ku fahmay hmm. waxaa leedahay xarafka kan uu korsaaran yahay hee mal malaaqi laguma dhawaaqo waa aamusan yahay calaamadtan hadda ku aragtaa qur-aanka beri ku aragta hee waa xaraf aamusan oo aan lagu dhawaaqin meel alla meesha ku aragtaa qur-aanka meel alla ulaaika oo kale hadda fiiri ulaaika ulaaika ladi wagu muxuu saara hora wareeggalu saara dairadilu saara ha marka waxaad leedahay xaraf aan lagu dhawaaqin waayo xarafka calaamada ay ku saaran tahay hadaad aragto ardayga inu kitaab qur-aanku u taga marka wixii waa ku baraarujis waa fahamsan yahay tartiibtiisa waa socona waa shaqaysana ha walla waa tacamulaa marka marka godka waa kala sheekh isuu u qoraya saxa u laakiin hadda muka saakinka markaan gaaran oo kale wareeguu ka dhigi doonaa buunka wareeguu ka dhigi doonaa wareeggaas waan weydinay culamada cilmi siinaysa waxaan daa'iradan maxaa waaye shicawlaa tasaada sheene waxay dhaheen marka liajli in sukuunkan ay isku xiran yihiin oo sheekh oo sheekh oo jeeda maani isuku saa loo qoraay kama wado waayo haye nacam ardayga markaad markaad beraysid jaada haddaa beraysid may markaa ardayga beraysid waan gudaha gaari doonaa haddeer caabidda hadda mid isku xiray soo maa caabidda isku xir soo maa haddeer caabidda waa isku xiray waa isku xiray kan magacu qaadan doonaa hadhow markaan gaarno kan kale alifka hurtaagana magaca goonuu qaadan doonaa hinjaada markaan gaarnaa ka dareemi doona kan hadda ma hadeer kan maanta ma gaarayna jeclahay laakiin midkaan caadi waa alifka caadi u tahay kan laadaana alifeen caadi haddaan haddaan gaarayna insha allah markaa dhibayna gaarayna hadduu waktiga noo gaaro waayahay o bu tu fu ju xu khu du du ru zu su shu su lu ضو ضو ضو عو غو غو فو فو قو قو كو كو لو لو مو مو نو نو وو هو يو يو waa lafdigii lafdu lafdu lxuruuf waay aringanino u alif laagode bu'baa laagode tu'taa laagode tu'saa laagode ju'jiim laagode xu'xaa laagode qu'qaa laagode du'daa laagode du'daa laagode ru'raa laagode Zuzay laa goday susin laa goday shushin laa goday suqsood laa goday buqdaad laa goday buqdaa laa goday buqdaa laa goday cucayn laa goday uqoyn laa goday kufaa laa goday quqaaf laa goday kukaaf laa goday laab laa goy lu'laam laa gode lu'laam laa goy mu'miim laa gode mu'miim laa goy nu'nuun laa gode nu'nuun laa goy wu'wow laa gode wu'wow laa goy hu'haa laa gode hu'haa laa goy yu'yaa laa gode yu'yaa baabuu baabuu taatu taatu saafu saafu jaaju jaaju wuxuu ku yidhi nutqu lxarfi maftuuxan wa madmuuman xarafkiyoo godan haddana kordhigan lagu dhawaaqo a u a alif la kordhigay u alif laa gooday a u a alif la kordhigay u alif laa gooday baabu baabaa la kordhigay bu hoos dhabeey godayey in la raaciyo aa laga ilaalina waaya ana ina una una ana alif la kordhigay naanun la kordhigay i alif loos dhigay naanun la kordhigay una u alif la goodayna nuun la fardhigay una u alif la goodayna taas saasaa loo ijaadina maxaa siidaa marka inaad tiraado taana taa taa la kordhoobay naanuun la kordhoobay tiina tii taa la hosdheebay naanuun la kordhoobay tuuna tuu taa la godayay naanuun la kordhoobay macnaha wasni hingaadu oo dhume waana lahjo iska ilaali marka xaraf kasta majhuula laga dhiga markii la hingaadina واي أوسر أوسر بوسط بوسط توريك توريك أوسر ألف لا قولي سيرا سي سي لاس ديجي را را لقر ديجي أوسر ألف لا قولي سيرا سي سي لاس ديجي را را لقر ديجي بوسط بوسط tuuta lagoda iri kariira dhigay kaaf la kordhigay tuulika tuuta la goday bikariira la kordhigay ardayga markaa tan marka fiiri waad ka gaabine markaa tan tabarka u waa dersiga maalinta ka sii soo kan yeeriska dhig kan yeeriska waayo waa isku mid wasnigood maxaa yeelay awalkaa wada godan awalkaa wada godan weliba weliba ha meesha ka bilaabanaysa yeersaa ka dhiga laanno awalka wada godan soo gadi marka meeshan waa isbedelay kan inaad saasa ku qasban tahay maxaa yeelay xarafkii dhaxdu goda marne gadaalu goda waaye asula asula basura basura saqula saqula wanaa dirta caadi u qaataan kan oo awood aad u yeesho horta hore inaad dhaxdana u godi karo gadaalna u godi karo waayahay نافقوا نافقوا ناردوا ناردوا يزنوا يزنوا حرضا حرضا رحبا رحبا سهلا سهلا تصموا تصموا تقفوا تقفوا تعظوا تعظوا انت صلوات المعلمين عليه suulaa alif la kordhigay suulaa suusaad laa gooda ilaa laam la kordhigay basuura basuura basuura baabaa la kordhigay suura suusaad laa gooda raa raa la kordhigay basuura baabaa la kordhigay suura suus قدرار الكرديغي ثقولا ثقولا ثقولا تاطال الكرديغي قولا قو قبل قولي لا لا الكرديغي ثقولا تاطال الكرديغي قولا قو قبل قولي لا لا الكرديغي نافقوا نافقوا نافقوا nuun la kordhigay fi quutii taa loo siigay quu qaaf laa gooday naridu duudeelaagulayguleen duudeelaagu iska ilaali nariduna nuun la kordhigay ridu riiraa loos dhigay intaasa nooga filan waaya soo gede kulli darsigaan oo dhan marka waxaa samayna ardayga yeersa kuwada kan iyo kan markaa siiso inta ka dambaysa yeers kuwad fiiri asula iyo tasimu asi maaha katura iyo muxuu samaynaa iyo umira awelkii hore aan soo marnay isoo bilowga loo gadaayo darsiga waxaa waay ko ka dhaxaa godan mar labaad maxaa godan ka u dambeeyo layka labaadfeen layka saddexaad maxaa godan xaraf ka horeeyaa godan marka darsigaas wuxuu soo dhaafay wa ardaygaas u leeyahay inuu dhexda la goto gadaal la goto horay la goto marka yeersa u samayna kaafura qor ra-ufa aya kaabura aya yaafidu wa u yeerina asaa yeerska qoraa marka yeerska yeersku wadaa marka intaa yeersku wadaa derska marka meeshaa la yimaada aad bilaaba markaad inaad qorto dersi bejka eh, afartan iyo sagaalaad bejka afartan iyo sagaalaad macnaha wuxuu sameynaa xuruufta o dhan wada goda nasija may nusija wulida hudima yarahu yadahu taagaabna waa yaqaana ardayga awla soo bartay yaqacu يقع macahu معه mathalu مثل casalu عسل yasha'u يشاء yasacu يسع baladu بلد inta marka culays soo ma jeed suxufu صحف ardayga su ku dhan waxa laada bishimaanka celin suxufu suxufu suxufu markaasuu ku leeyahay damada dhan ku keena suxufu ina damaad ataa markaa ardayga marka kuleyl waa yaqaana samayn شنو أفراد ذلك أوه نباؤه قرثه نصره يعظه إنه ذكر غصب وقراءة المكان كدب حلال مركة قر درس هذا الأركيسي إذا أسمع رواقيسي أنا جالنيسي قر وأذكر مركة أرنب وأخرى كدب درس كان وكير تكوين القراءة الجملة وكير أرضي وحفظ امتحام إنه أخي كرر الدايو بس أكل فشبع أهيس bilaabayso min xaalada hadeer wuxuu keenaa kordhigii iyo hoos dhigi iyo godka o dhan ardayga weli waxa ka aala haddana isticlaaga ilaalina uu ku weyneyna ah. saburadaa saare marka hore darsi aana usiinay maanta dersi ana usiisay beri dersi ana usiisay laba maalin ma siisay maalin saddexaad marka lasoo laabto dib muraajackan usoo laabo inuu asaga qoraaya ha korka qoraaya ha yeeris koru ka qoraay adoo yeerinay asaa qoraaya kelimada asaa higaarsanay kan laakiin qoraalna maaha akrisaa laga raba ardayga allahu khalaqahu waraximahu farazaqahu waxafidahu waadina lahu facabadahu marka boosiska haddaana ka helayn ardayga inuu sinif aqrada dhigi karo allahu weli muusan gaarin sheekh mujeeda muxuu sameeyey muxuu kaa geliyey qawseynuu kaa geliyay ha qawseynkaan marka macnaha kelimaadkan midin in la hela la rabaa allah magaceeda la helo oo macna saxan caalimiga lagu keeno marka allah wuxuu yiri ardayga hamsatul wasli ilaa mujrisiin buu ku gaari weli qawseynuu kaa geliyay marka laakin waxaad ka rabtaa adiga muhiimadda khalaqahu marka laga bilaabo intaas baad ka rabtaa war ya allahu waa meeshan ya allahu khalaq wat akri sabuurdaas maantaas waa isku qoran tihiin akris inuu yidhaahdo weliba hataa waxaa la sameeyaa marka maanta dersigaad u yeeriso dersigaan laba yeeris waay maanta ad u yeerisay berina u yeerisay waa beeshka kontanaad wa laba maalin u yeeris ku aatay maalin saddexaad soo laabanaayo waxaad leedahay dersiga anaan kaa rabaa beri waxaan leenahay yeerisaan leenahay beri damben yerisaan leenahay yeeriska lama sheego waa la qariyaa laakiin kan akriska waa loo sheegay ardayga waxaa leenahay beeshkan waxaa ka rabaa inaad akrisiin inaad akrisaa si guriga markuu tago uu ku akriya asaga isagoo sabcan u akriyaad rabaa soo akri soo akri soo akri soo akri uu ku keeno marka kitaabkan calamays maxaa la sameynaa inta badan waa haystaan inta badan haystaan laakiin waxaa laga mamnuuca oo soo qaado dugsiga ah. weerkaad u sheegi ha wuga soo gad guriga u dhig kana kor oga baahna markaa dhow bugasokona waaa le waryaa lambarka hiblaayo kontan kom ujeeda lambarka ahaa lambarkaas waxaana ka rabaa beri akhrisaada ka raba caawo ardayga muxuu sameeya marka inuu soo akriya soo daalo soo akriya kadib muku imaanayo akhris nadiifa keeni asida keeni wuxuu ku leeyahy allah khalaqahu waraximahu farazaqahu waxafidahu waadina lahu facabadahu وقبل عمله وف- ورفعه وستر خطأه وغفره فهدي وسعد والرحم أسوأ أخذ dilo sumeeyo يا dilo sumeeyo xaado sumeeyo ما هي والدك محمد أدي والدك والد أدي أبي أدي والدك وحميمة ولا شغالي إذا كده حس أدي والد وحميمة إني halka maqata halka boodboodasa ah, sida cunuga markii waalidkii iyo macalinka ay iska kaashtaan waa natiijaa soo bax natiija imaanaysa mar waxaa laa magaciisa waalidka qof yaan soo u akrinin beeskaasaan ka rabaa hana akrin ah, qofna isuna akrina leeda waay ha waxaa laga rabaa mutakixiisa in la ogaado ha haddaa dhaca soo akrin inta meelta caawa soo eh. diyaarinaa waxaad ka rabtay adi adi maaa maya adi maxaad rabtay maxaad rabtay adiga inuu asaga intuu wax soo akrisan karo beri ka maalin asoo macalin cashir ku meeri inuu asaga soo akrisan karo tusaalaha maanta ardaygan eh, cashiraa loo meeriyey cashiraa la siiyey bogaa loo meeriyey bogaa loo meershiyey marka safxada la safxada labaad waxaa laga rabaa inuu asaga bal asoo macalin u yimi cashiran usan siinin inuu asaga soo diyaarin karo soo kikicin karo soo diyaarin karo marka markaa safxada u dirto waxaad helaysaa oo ku soo baxayso ardaygan haddii cashur loo diro marka sukuunka laga reebo iyo iyo eh, tanwiinta iyo laga reebo inuu asaga magaciisa wax soo kicin karo wax soo akrin karo aadkeheli laakiin waalidka iska arkay waxaa leeya aan loo akrin haddaba haddii loo akriyo oo qofkan usumiro ila yimaado aniga wuxuu ila yimidaan qiimayna ah, imtixaanmu ardaygan siinaya waxaasaan qiimayna inuu wax yaqaanaana ii noqoni hadhow dhibaatada dambe ka timaada adaa mas-uulka noqonaysa waalidka aniguna muju ardayga lama joogo buuggana waalidka ha haayo buuggan waxaa haynaya waalidka inuu asaga fursatiisi iyo qasantiisa u gashto mamnuuc gurigu ala laakiin xaguu ku jiraa waalidkii malowgiibu ku jira hooya waraa kaay macalinka cashir u kaa rabay ya waa inuu horta hore teleefon aad samaysaa oo magaciisa teleefon adina hadal gooni aad samaysa teleefon dugsiga uu gooni u uleeyahay lamar aad leedahay wa oo waalidinta ay yaqaanaan oo lacag gooni aad ku shubto Ah, oo macalinka raataa macalinka kale barbarka inuu qabsan karo oo asaga magaciisa ku hadli karo ugaanka amarsiin karo dhigi karo saasaa karaba ah, oo amarkaas dhibi kara alaba marka lacag gooniyo markas maadi lagula xariiriyo lagu shubo khaasan magaa dhamaaya shaqado ah, hadday adaha jeelka jooyin markay shaqaynayaan waxaa xarunta shaqada waxaa yaalla simikar oo shaqaalaha dhan ay ku hadlayaan lacagtiisa ma go ha shirkada laga goosan waaa hay-adda laga goosana <laughs> shibeeyaa laga goosana <laughs> marka markaa looma baahnaba haddii bukaan uu ballansiya marba in la waco waxaa la sameynaa lambarkii hay-adda soo qaadanay adoo meel heblaha shaqaynaysid adoo ku qornaa tallaale adoo ahaa marmarku wuxuu yaalaa ninka farmashiu la yaala mobailka iyaha simakaarki saaka wuxuu yaalay ninka farmasiga ahaay oo saaka ku hadlaya bukaan ugu canaay badaawo qaldanta waxas ugu adaan raasinta ugu waxaad leedahay talaalka waktigii maanta lahayd waxba imaan weyse maxaa dhacaysay waxaad ka wacay simakaarka iyo edalka wac lambarkaaga lama yaqaano soo dhac waa la dareema inuu yahay lambarkan lambarka isbitaalka waa la dareema marka dugsiga qur-aanka waxa udiidan waa khaas loo sameeyo laba risasana ah waatama lamar khaasa oo asaga maclo gooniya weliba shakada hadda inkastoo qaali gadaan lamar isku aadano fiicana kasreyn waalidiintaad aad bari karta ifsigana kugu soo tuuraaya waaya darsigaas marka waxaan ku dhamaynay meeshaan fatxa iyo kasra iyo iyo iyo godaa dhamaaday damaa dhamaaday waaya kan aqsaamu lmadi athalaata uu ku yihi meeshan almadu biaqsaamihi thalaata madka iyo saddexdiisa qaybood darsigaan ardaygan aan u sharaxdo wax duruuf gooniya ah kuma sugno Ah, macnaha ardayga sharxaada ma fahmayo tirada badan ma fahmayo ardaygu wuxuu ku fahmi karaa keliya kusocaynay eh, madka ina intaxda ka qashkiriy inuu madka yahay idaalatu zaman ijraani sawt inuu yahay codka oo la dheereeyo sawtkiisa la dheereeyo bixarfin min xuruuf ilmadi halaat lagu dheereeyo inuu yahay adiga qash ahaan u qaado kadib ardayga markaa cashkan u sharaxaysid mad maxaa la yidhaahdaa alada besh waxaa soo gedisaa konton iyo afaraad mad maxaa la yidhaahdaa leedahay mad waxaa la yidhaahdaa kow kanaan hadda gaaro nooga horeeyo haye mad waxaa la yidhahdaa waa almadu bilif kan dhawaanta waxaa la yihahdaa almadu bilif almadu bilif almadu bilif aa la yihahda almadu bilif aa la yihahdaa almadan waxaan ka wadnaa waa alif reebal oo ka hore ka dhig ree weli adiga magaar hadda ko hadda ko sidaba sukuunka marka laga hadlaayo waxay yidhahdaan waa saddex sukuun soo ma ah, ah iyo sukuun xarfiilin bay tay tol tol sukuunkaas iyo sukuun lhudud oo hadda aan bilaabayn oo kana marka waxaad leedahay tan waa baa meeqaa la jiidayaa waxaad leedahay kan waa almadu bilalif mid maxaa laga wadaa waa jiidis mid waxaa laga wadaa jiidis maxaan jiidaynaa codkeenaan jiidaynaa ashkan adiga kanaa soo qisha macnaha kan sharxadiis iaalatu jiraan samin soo soo jiidaynaa codkaa la jiidana xaggee lagu jiidaya codka marka haddaan aragno alif reeban oo kordhi ka horeeyo waan jiidaynaa alifkan reebka in laga muujiyana waa mamnuuc alifkaan reebka in laga muujiyane waa mamnuuc saan qur-aan ku aarteen sukuun masaara masaara sukun masaara lama muujiyo midka eh, sukuunka midka madala muujiyo waa qarsoon litafriiq si loo kala saaro markay ya tahay yaa ulmadiya iyo markay tahay yaa ulin si loo kala saaro muku yahay waa ulmadiya iyo muku yahay waa ulin waa ulinka sukuunkiisa waa ka muuqda yaa ulinka sukuunkeeda waa ka muuqda laakiin marka yaa ulmadiya iyo ulmadiya ay yihiin sukuunka kama muuqdo ah, waa qarsoon marka sukuunkana laga muujina reer kama muujinayo laakiin waxaa la yidhahdaa almadu bilalif waa loo rebeeya alifkan marka ninkaanina baab baa la fadhiga alfuqre baan leenahay carabta lafteeda isu khilaafsan marka carabta lafteeda qaar waxay leeyihiin ba fatxa alif mad ba qaar waxay leeyihiin ba fatxa alif sukuun ba soo carabta lafteeda fiiri youtube waxaa hoosgal hinjaadooda fiiri waxyaaba way isku khilaafsan yihiin ha ugu kala duwan ya ha ba fatxa ألف سكون باء قالوا فوق الشيء حلين باء فتحة ألف مد باء أصعب بحياة أنا مركا لبدي وسمينا سكون كنا وشينا مد كنا وشينا واي لبدي بو لبدي لو اختلاف أيوة كل دوانين لو أصوب الصينا سومالي قاعدنا آ ألف لا كرد جاي آ ألف لا كرد جاي ألف لا ورد المد بالألف معاصر كام بلوني يا رانا يا معاصر كام بلوني آ ألف لكردي جاي آ ألف لكردي جاي ألف لغرات المد بالألف باء باء لكردي جاي باء باء لكردي جاي ألف لغرات tataa la kordhigay tataa la kordhigay alif lagu raad almaadu bilaalif reebay taataa la kordhigay alif lagu reebay almaadu bilaalif ta kale waa fiiri taataa la kordhigay alif lagu reeb almaadu bilaalif ha ku dhex mudalawirti bayna la jirdan yahay haa dhax jirtiin بين رجلين ها بين الجزية تا تا لكرديجي ألف لغرات المد بالألف تا تا لكرديجي تا تا لكرديجي ألف لغرات المد بالألف ja jiim la kordhigay ja jiim la kordhigay ja jiim la kordhigay alif lagu reeb almadu bil alif ja jiim la kordhigay alif lagu reeb almadu bil alif baytada joojinay meelaha ku jira dhahal macna jaa gaadi ja ja jiim la ja ja jiim la kordhigay ja jaajin kordhigay allow reeb almadu bilreeb waa dheers marka reeb codka maxaa samaysay maxaa ku dartay madaa ku dartay a ha samaynin madkaasna ha samaynin jaajim la kordhigay alif lagu reeb almadu bilif jaajim la kordhigay alif lagu reeb almadu bilif reeb wulib jiitaankaa ku jiro haa la kordhigay alif lagu reeb almadu bilaalif jaajiim la kordhigay alif lagu waxaad aaday jiinuna aaday jiimka ilaashee jaajiim la kordhigay alif lagu reeb almadu bilaalif markaad u tahay inaad iska lakin markaad u caadaa naqanay markaad u caadaa naqanay waayo fiiri hadda macalinka mar mar wuxuu qalday reebey uu waajiiday oo soomaaliga waajiiday marna wuxuu sameeyey jiilkii wuxuu yidhi ja jiin la qardhigay jiin la qardhigay maxaa soo baxaya jiinu nuuna soo baxaya jiinka nuun nuun asalkiisa uguma jiro inuu milka yimaadaanaa marka waa is ilaalina marka ja jiim la kordhigay alif lagu reeb almadu bilalif ja jiim la kordhigay alif lagu reeb almadu bilalif waaye waa <laughs> allah فاغتاء مع الحالة هي أدية حالة حا حا حا لكر دقيقة ألف لغريب المد بالألف ما شاء الله هي خالة خا خا لكر دقيقة ألف ألف لغريب المد بالألف هي ذلك ذلك ذلك ألف هربي كلامي هربي ده ولا هربي أحدين منهم kan rabay baa la ilaalina daadaan saaqutaysaa waxaa tareemkala qaadanaya waa waxyaaba hela jirta qofka daa marku tareemka barto asaa marka sootinaysa alla daadaa la kordhigay alif lagu reeb almadu bilaalif warkaas saas way haye macna daalika haye macna raada صح هي زاي ده معنى ذا زاي لا كرديغي ذا زاي لا كرديغي ولي زاي ده وحوقه كجرا ذا زاي لا كرديغي ذا زاي لا كرديغي صح اي معنى سينكا وين saa saa alif tag ah saa simakafiyay alif la wareeb almadu alif saa saa waxaan wuxuu yiri alif ku gaajin aniga saa soo ma sheegay haye shiinka shaa simakafiyay alif la wareeb صعب ولا غضب يسال ولا ايه ساعه ايه ساعه ايه شيكه ايوه الصوت كمان هي عينك وفيها قساد هو هذه تفسر كلها تفسر صباح عبده اه تفسر كده في عنها اه عين التطبيقية ألف نقول أنا ألف هي مع الضيشة ما شاء الله يا معلم فعلا ما فعل به أجمل المهدو بالله ما شاء الله قافة كرطة بيت كرطة بيت وجد كرطة بيت سيران قافة قفيقي قافة قفيقي هي مع الكافة rabka rabka kaa kaaf la kordhigay alif lagu reeb ay macal laamta maasha allah laan waa iskada alismuhu laan waa iskada laa laan la kordhigay a laan laan la kordhigay iska ilaali aye miimta maasha allah nuunta wawga waa istaagtay macal istaaga diidana macnaha inaan sakata lama galo waawaw la alif lagu reeb almadu bilif ha haddaad hahakato ardayga wuxuu ku dira inaad daftaada bartaa moogtaa marka inaad isu saafeen haye maca sheekh cabdillahi haada haada sax yaada le yaa yaa la kordhigay alif lagu reeb almadu bilif akriyo wamamduuda bilif taas ku daray marka wuxuu sheekh awdan leeyahay arday inuu marne alif ku taagan karo marna alif uu ka reebi karo darsiga ana ana bana bana una kana waa ardayga ana alif la kordhigayna nuun la kordhigay ana alif la kordhigayna nuun la kordhigay لقرديجي ألف لقرات المد بالألف لا أنا ألف لقرديجي ألف لقرات المد بالألف نانو لقرديجي أنا ألف لقبيك ألف غرب المد بالألف نور لقبيك بنا بابا يا أنا ألف لقرديجي ألف لقرات المد بالألف نانو لقرديجي أنا ألف لقبيك ألف غرب المد ألف لقرات المد بالألف نانو لقرديجي أنا بابا لقبيك ألف غرب المد بالألف نور لقبيك تانا تا تا لقرديجي نانو لقرديجي أنا تاتا أنهم لقربيغي تاتا لقربيغي النور المد بالألف نهار انت أصلا وفلم كسر عليه وايه تبدي هذا المعلم وقرأ ماشان روطان يا هيا معنا هيا وصولنا معنا صديق ولا ما نجاري ها ها فيري وعن له بانا بابا لفرديجي ألف لمريب ألف ساكن وأنا نسمع ألف مد almaadu bilaalif ah, jamc lama wadana anaga ah, lamadama wadana ma garatay carabta waxay dhihaysaa ku dhe macnaha ba fatxa alif saakin ba ama ba fatxa alif mad ba annaga labadii waa wadana saakinkiina waan sheegnay alfre waan dhana soo ku sheegnay almadu bialif in ku jira meeshana waan sheegnay ardayga marka wuxuu ku yaqaanaa alxuruuf almamduudatu bilif mad maxaa waa dheereen gooruu marka yimaadaa markii saddex xaraf la helo laba kuma yaqaana hadda wuxuu ku yaqaanaa alif oo keliya alifka marka uu yimaado reeb keliya u qaadana maxaa ka hormari karo kordhig bestaa ka hormari karo haye waa jiidaynaa markaas laa ta sa ja aan ah, leenaha leena kadib markaad higaadinaysid ba baa la kordhigay alif lagu reeb almadu bilif ta taa la kordhigay alif lagu reeb almadu bilif ciyaalka ayaa kaa aqoon badana <laughs> ayaaka baran kitaabkan oo oo shaatibiyela ah, magaciisa wuxuu sameeyey macalin oo macalimin kamid a ardayda boqol beed u xadisiyey macnaha maalin beed u dhiga min aniga shaaiin marka ma aqooni mana xafisteen ardayda ku barto soo akrinaayeen anoo kitaab qaadan meelusan ula akrinaay aan ku bartay marka ardayda marka waxa aad dirsi siiso ayagaa siiqada kaaga dhiga og ayagaa aqs kaaga dhiga og ayagaas ka baran marka ayagaas sisha marka qaarkeed ha waxba u ziyaadaay waxba ziyaada waaya maxaan sameynaa marka soo gedi meeshaan waqti aan usaabisinaa dhameeyana waan rabnaa maykana wareejinanaan sooma ah. macallin saada qaado labadeeda qaybood ayadoo ayadoo xorful mad ah iyo adoo maddaasoo ku jiro saada ah. ayadoo mid ku jirin bilow horta ayadoo mid ku jirin bilow sana inge sana sana maho maada ah. waa jirta majlis waxaa ku saartaa sicili waata waata sana sarka labaad waay sanatatal kordhigaynaa nuun kordhigay sanatatal kordhigaynaa nuun markaan saqiir iyo helno iyo saqiir iyo saqiir laga helno waxaan waxaan dhihi doonaa almadu bilalifi saqiir almadu bilyaai saqiir almadu bilwaawi saqiir labadaan xadfujara soo ma aloo fiir haddeer laakiin maadaama aan laga dambaynin alifka alifka qasab uu dambeeyo waxaa leeyahay sukun carda alkhasaara almadu bilalif تكون المد بالالف almadu bilالف ها. naanuun kordhigay na nuun la kordhigay laakiin xoogaa ku jira ingaadiya ina caas ka dhigtaa marka ay macna jiimka jana ja jiim la kordhigay naanuun la kordhigay haye midka asoo ku jiro jana ja jiim la jaana kordhigay jaa jana ja jiim la kordhigay albawrab almadu bilالف naanun la kordhigay xaaxa la kordhigay naanun la kordhigay rugsada xaana fiiri farqi u dhaxay firiya macana kun waa saxa wixii macnaha macna ka dareer xaana xaaxa la kordhigay naanun la kordhigay iyo xaana xaaxa la kordhigay naanun la kordhigay maxaa farqo dhaxay marna waa kow macnaha geedaa la jaray marna waa caligii u socotaa caligaad raa marka fiiri iska ilaali xaana xaa xa la kordhigay iska ilaali macnada xaana xaa xa la kordhigay naanuun la kordhigay xana xa xa la kordhigay naanuun la kordhigay maasha allah haye midka xana xa xa la kordhigay alfawreen kordhabee kordhabee wax kor laga xana dhabe xa xa la kordhigay alfureeb haye almadu bilالف naanuun la kordhigay ها ما شاء الله هي qowl haye maasha allah macalin marka deel iska ilaaliya del ijma ka qabs karaa haye haye almadu bilaalif waxooga qadila macana haye saas lama raba ingaad ingaad waxaa la wesna weligaa kuma qabin inaa mawliidka adiga ya booliiska usul leey maogta loo qaade ya asiil iyo marka magoya waa aragteen usul leey marka usulta gaadi ilaali rana ro raala fardhigayna saasana macalin usulteed ilaali haye rona ro rona ro raala fardhigay maya macallinku waa dareemaysa ma waa ku jiro a ah. waa ah, dareemaysa dareemaysa roona roora la kordhiyey maya roona roora la kordhiyey intaa roona tiraada kadib udhufunaysa roona ro roona ro ah. ra ها نحن عليهم عليك حقوق عشر وقلت هاي بس نحن يلا بقى تاني ها أي معنى زيد كرتبي يا كرتبي هذا الغسل يا عمي ها زانا ذا زي لقبي ذا ذا زي لقبي قردي قال خلاص ذا ذا زي لقردي ألف لو رق المد بالأجر ذا ذا زي لقردي كرتبينه كرتبينه سعد اه كرتبينه المد بالألف معنا تكرار ترى بدل باج عليه ترى بدل عليه ترى بدل ها زانا زانا زي لقربيجي ألف لبورين المدو بالألف لا لول لقربيجي خاصة من فضل ما تقول علي بقولك مش فيها لا آه بس ما شاء الله إيه إيه هذا سمعنا على طول يا أدرنا كده أدرين لي سنة وقلت لي سنة أوكي واحد Ah, wasacidii macnaha idin kale sooma saasa lakin marka idin soo gataa dheeri sana tiri maxaa jooga sabcan sina ah, sana saasina kudhaata makare kare kare sana saasin la kordhigay naanu la kordhigay saas way la kordhigay ah, kan rabeed way ku laabatay ha mucaasirka ka tegna hilmaamina mucaasirka dad badan dad marka dirin qaadana mucaasirka hilmaamana oo iska socda maya aba waxa waa la barana dhima le waa la barana mushkil ma lahayn shinka لو ريب ريب ريب مية أجيب شانا شاشي لقربي ألف لورد كان شاشي لكرديغي ألف لو ريب المد بالألف نا نون لكرديغي ها أدو في لورد ما adoo fiiri lagu reeb maa dhahay mase lagu reeb somaali sas miya soomaaliga lagu reeb mis mase lagu reeb lew ah, ah, ha bis e, lagu reeb lew ha luuqadaada la ilaalin hey aad iyo aad waa faaidaa sax wa macalimiinta cabsi aan zaaid ahayna ka muuqdo maya macalimiinta wax kale maaha hadda ka dhiman inta nusa hadda ka dhiman aqin ka dhiman dhexdooda isu daay yani moogta midka uroon ha ku celi horta bal intaan inay ka soo qabsadaan inay waqtiga juhdi baan xunagela saacadihii anaku talagalnay inkastoo yani intaa ayay ka dhexdooda inta waa kala tegayaan hadda sax inta dhexdooda kan hoor ku celiya masaaxa mar yani cabdirasaaq hadda kahor mar yani dawlada dawlada koreeda ka qayb galay asaga horta meesha intaan mar yani saa marta fursada noocaas aad iyo siyaan ku talinaya macallimiinta hadday laga waa tar waa markaas amar maaha haddii laga yani la yidhahdo suura mar horta waxaan rabaa lakiin hadba horta aan dhammayn aan ogaana badan inay midba adkay dhihi karaan kulligood ah, mucaasalka inay gaarin karaan haye halkee maraynay qosolo meesha kuma jirto maya macnaha waa xishood waaye macallinkii waa xaafid qur'aana aa farfar injaad laga soo hayo mogtahay marka xishood taasoo ku imaanaya haye wax kale ma macallinta mutakabbirnimiga kuma jirto magaciisa isweyna kale xishood ma اه ما شاء الله هيا هذا وجهه تمام الله هذا تلاقي هاي طب وانا ضاض لكردينا نون لكردينا معلك كتير كوها مفشات ما معلك كروها صح معلك كروها هاي بعدين صح معلك وانا ضاض لكردينا طال طال خرديجي وانا ضاض لكردينا نون لكردينا محل دي mufashada la dhidi saas la dhidi haye المد بالالف نان لقرضيه ما شاء الله وعن الضاد واتيه وهو ليش ذكر اقول فلنا ضانا ضاض لقرضيه واو لو معنى كل شيء اه danadoda la kordhigay ka dhaaqa kusada danadooda la kordhigayna nuun la kordhigay maasha allah saxaye edamada ما شاء الله هي ما عليه عانا عين لكرديين نون لكرديين هي عانا عا عين لكرديي ألف لغرب المد بالألف نا نون لكرديي صح ما شاء الله هي هي مية هذا معاك ما يدهن حاجة دي دين محو محو كتجي وين ku sheegay asalkiisa وين أسف كيسو شيء هذا أنا غاف ولا أسف كيسو شيء أنا ما شاء الله هي آه صح ولهجوة فأنا فات لفرديجي ألف لغريت مد بالالف لا منكر هيا معنا قاف قلنا قاف لفرد ما نون لفرد غير قلنا قاف لفرد غير الف المد بالالف ما نون لفرد هيا معنا كاف كان كان كان كان ما نون لفرد كيرو يناسب آه ما كان تصدق لو صار هذا ده يوعدي يوعدي هيا لا لا لا لا لا هيا مين معنا cabdillah isku fiirine maasha allah ha haye isku fiirine nuunta na maxaa leeyahay naanamiya xarfka odkaa عبد الله مسكو فيرنا هاي مسكو فيرنا نون حرف قدك فوز هذه لا لا لا شو قدك وايو معناها صوت كله ولا لا ولا لا ها صحبة هذه يا دكتور عندك caadi aad maasha allah hadda kama gaaro muddo alki waa badan yahay ilaa iyo wuxuu soconayaa ilaa iyo beesh uu ku soconayaa lixdan iyo saddexaad asaa socdo marka marka mucaasarka waxaa weeyaan in axkaamta meesha ku jirto lagu daro midda kale maalinta anaga aan qaadinayna dawlada waxaana haysada bis waa dhamaade maalinta dawlada aan qaadinayna waxaan haysada laba macan maxaan haysada iyo laba macan أنت أنا قاعد قاعدين من الدولة وحنا يصد بس وانا